قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن دهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع سجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات boqol iyo labaatan iyo koowaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay nimankii wanaagsanaaye u ahlu kitaabka ahay oo kitaabka sida alla uu u soo dejiyey u akrinaayey qoladaas ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala way rumaynayaan kitaabka waana soo sheegnay oo nimankii xabasho ka yimiday inay ahaayeen iyo qolo kaleentoodoo shaam ka yimiday oo nasaara ayay ahaayeen ayaynu soo marnay qofkii kitaabka ku kufriya u dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala way khasaareen ayuu dhahay oo naar ay weligood ku jirayaan ay ahaanayaan marka waxaynu ku dhex jirnay reer banu israa'iil amuurihii loogaga warramaayey oo soddonka ahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno hadda ka hor way noo soo hormartay waxa loo soo celiyana waxaa la yidhi waxaa weeye baa la yidhi in markaasi waxa weeye taqbiix lagu siyaadiyo faolxumayn la foolxumaynaayo oo xumaantooda la tilmaamaayo reer banu israa'iil marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa bani israa'iila reer banuu israa'iilow ayuu dhah ilaahay owlaadu yacquubow udkaruu udkuruu xasuustow dha ilaahay nicmatiya nimcadayda allatii nimcadaasoo ancamtu calaykum aan idinkugu nimceeyey nicmadii aan idinkugu nimceeyey oo faraha badneeday oo aan la soo koobi karin shukrigeedii la imaada weeye wa annii aniguna fadlaltukum inaan idin fadlilay xasuustow dha ilaahay taasoo nimcada ka mida calal caalamiina caalamiintaan idinka fadlilay oo dadkii zamninkiina joogay ayaa idinka fadilay wattaquu ka cabsadowdha ilaahay yooman yoom yoonkaasoo laa tajzii aysan ka daaficaynin nafsu nafowdha ilaahay can nafsi naf kaleentood shayan shay aysan ka daaficayn aayadahan macnahooda waanu soo marnay naf kaafiraduhu naf kaloo kaafirada wax ka daafici mayso naf mu'minaduhu kaafir daafici mayso sidaa ayaa laga wadaa walaa yuqbalu mana laga aqbalayo minhaa naftaasowdha ilaahay cabdun furasho laga aqbali maayo oo aakhira wax laysku furanaayo ma jiraanuu dhah ilaahay walaa tanfacuhaa mana anfacayso shafaacatun shafaaco oo waxa weeye kufaartu isu shafeeci maayaan famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiimin ayay leeyihiin laakiin aayaddan wixii caqiidaahoo ku jira aayaddii ka horaysaanu kusoo marnay walaa hum aynana ahaanin nufuusaa sowdha ilaahay yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo cadaabka ilaahay laga manciyo haddana ilahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wadkur dha ilaahay sayidka maxamedkaahow id wakti ibtalaa uu jarribay ibraahiima nebi ibraahim rabbuu rabbigiisa uu jarribay aayaddan hadda waxa weeye idan wadkur ayaa lagu qadirahaa layidhi oo nabiga calayhi salaatu salaam khitaab loogaga dhigo oo ummadaada u sheeg laleeyahay rasuulka calayhi salaatu salaam haddii siyaaqa hore aynu kusoo wadnay laga dhigane way iska bannaan tahayo wadkuruu xasuusa reer banu israa'iilow la yidhaahdo wadkur xusow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala id waktiyow dhahay ilaahay ibtalaa uu jarribay ibraahiima ibraahiimow dhah ilaahay rabbuhu rabbigiisu uu jarribay bikelimaatin kelimooyin uu ku jarribay kelimaad ayaa nebiyullaahi ibraahim lagu jarribay awaamir ayay la yidhi wax la faray iyo wax laga reebay oo ilaahay uu ku kallifay baa layidhi marka hadda waxa weeye kelimaadkan khilaaf dheer ayaa ku jira oo culummadu markaasi waxa weeye ay isku khilaafeen khilaafna hadda ma ahna qolo walba wixii markaasi ayada wiishatu nadarkeedu uu yahay ayay ka sheegtay culammada qaar waxay yidhahdeen manaasikul xaj ay ahaday xajka acmaashiisa qaar waxay yidhaahdeen luqluqashada iyo sandaarsiga ayay ahayd iyo maaragtay rumayga iyo shaaribka oo la jaro iyo madaxa oo la kala barto cidiyaha oo la jaro kilkisha oo la yska tifo caanada oo la yska xiiro gutooyada iyo isinjaha waxyaabahaasay ahayd ayaa la sheegay marka hadda waxa weeye ikhtibaarku sidiisaba waxaa weeye xagga asalka ikhtibaarku waxa weeye asalka alimtixaanu bishay weeye shay in laysku imtixaano si loo ogaado qofkaa shaksigaas inuu macnaha waxa weeye run ou sheegaayo in kalentood amase waxa weeye waxaan uu ku been sheegaayo hadda arrintaasoo kalentood ilaahay mustaxiilay ka taaliyin maxaa yeele alla alla subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay shayga intuusan jarrimin ka hor ayuu caalim uu ku yahay marka laakiin muraadku muxuu noqonayaa caamalahu mucaamalata almukhtabiri weeye mid wax jarribaayo mucaamaladiisoo kale ayaa alle subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim kula mucaamaloodaa laga wadaa si waxaa weeye khalqiga loogugu daahiriyo wax arrintaa ka soo bax marka nebiyullaahi ibraahim waa la jarribaa la yidhi runtiisa ayaa bannaanka usoo baxday ibliis waa la jarribaa la yidhi beentiisa ayaa bannaanka usoo baxdaa la yidhi marka hadda kelimaadkan culummada qaar waxay yidhahdeen waa soddon ayay yidhaahdeen oo markaasi shareecadeenna ka mid ahay yidhaahdeen toban waxaa laga helaaya la yidhi ee maaragtay suuratu baro oo ataa'ibuuna alcaabiduuna ilaa maaragtay wabashiri lmu'miniina intaas waayaa layidhi tobanu tobanna suuratu laxzaabbaa laga helayaaho ina almuslimiina waalmuslimaati sifaatkaasa tobanay gaarayaan ilaa laga gaaro acadda allaahu lahu makfiratan waashan cadiiman sagaalna waxaa laga helayaa suuratu lmu'minuun oo waxa weeye qad aflaxa almu'minuun laga bilaabo aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa laga gaarayo ulaa'ika humul waarisuuna midna waxaa laga helayaa sa'alo oo waladiina hum bishahaadaatihim qaa'imuun ah wey culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa weeye takaaliiftaanu waxay aheedaa la yidhi kelimaadkan lagu jarrabay khidmada beytka ilaahay inuu u khidmeeyo qaar waxay yidhaahdeen weladkiisii ou gowracaayo waa ku tegi doonaahe ayaa loola jeedaa iyo waxa weeye dabkii lagu tuuray nabiyullaahi ibraahim iyo hijradii ou shaam ka haajiraayo oo maka uu u haajiraayey iyo waxa weeye qoraxda iyo dayax inuu fiiriyo iyo xidigaha si waxa weeye xujo qoonkiisa ugu oogo waxaasoo dhan meelaha makaankao boosaskoodan uu tegi doonaa marka hadda intaasoo dhan ayaa maaragtay lagu sheegaa aqwaal marka fara badan ayaa ku jirta culimmadu marka waxay yidhahdeen intaasoo dhanba inay wada tahay ayaa markaas saa suurtagal wax markaasi maanica ma lahaa layidhi intaan hadda hore u sheegnana waa ku jirtaa hadda masalanba khataanka haddii la yidhaahdo waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim qof isguda ayuu ugu horreeyaa yidhi shaaribka la jarona asaga waxaa weeye asagaa ugu horreeyaa layidhi cijiyaha la jara asagaa ugu horreeyaa layidhi qof cerro isku arka asagaa ugu horreeyaa layidhi markuu cirada isku arkau dhahay rabbiyow maxay tahay markaasaa ilaahay wuxuu dhahay baalay weynayn waaye markaasuu dhahay baalay yaa rabbi sidnii waqaaran ilaahu weynayn ii siyaadi maxaa yeele cirada qofka waa lagu weynaynayaa haddana waxaa waaye waa nadiir weeye isinjahana waxaa layidhi biyo lagu isinjoodo ayay ahayd baa layidhi dhagax lagu isinjoodo waxa uu ka mid yahay ummatu maxamed khasaa'isteedaa layidhi calaa ayati xaal ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nebiyullaahi ibraahim uu amuura ku jarrabay ee markaasi uu ka soo baxay imtixaankii baa ilahay noo sheegaya marka ilaahay wuxuu yihi waxaad xustaa markii ibraahim rabbigiisa ou jarrabow kelimaad uu ku jarrabay fa atammahunna dabeedna uu taam yeelay waxaa laga wadaa addaahunna taamaatin weeye ayagoo taama ayuu gutay ou la yimiday markii waxaa weeye imtixaanka uu ka soo baxay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu u yidhi yaad leedaha markaas qaala ilaahay waxau u dhahay nebi ibraahim innii anugu ayuu dhahay ibraahimow jaaciluka waxaan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa innii anugu jaaciluka waan kaa yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa waxa weeye waxaa laga wadaa qudwa fi diin weeye mid maaratay aa diinta loogaga daydo ayaan kaa yeelayaa innii anugu jaaciluka waan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa culummada islaamka oo caarifiinta waxay yidhaahdeen qofka waxa weeye markii la jaribo oo waxa weeye eh, waxyaabo badan oo imtixaana ah uu soo maro waxa weeye alkaar ha ahaato naftiisoo la jariba ha ahaato wax kasta ahaato weye waxay yidhahdeen ana alcadaayaa alrabbaaniya yidhahdeen siismada ilaahay oo rabbaaniga takunu bacda altakhali can alakyaari bilikhtibaari idi markii waxa weeye waxyaabaha imtixaanaadka iyo dhibaatooyinka qofku waxa weeye ou ku baramooso u ka baxo ou ku sabro ayaa cadaayooyinka rabbaaniga ahaa la siiyaa oo marka fuyuulaadka rabbaaniga waxay yimaadaan baa la yidhi imtixaan bacdigiisa weeye sidaas markii ilaahay u yidhi dadkan imaamkaaga dhiga uu dhahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim ow dhah ilaahay wa min duriyatii ilaahu duriyadaydana ka yeel ayuu dhahay oo markii asaga uu helay maqaamkaas waxau markaasi duriyadiisa inuu markaas ay helaan ayuu haddana waxa weeye jeclaaday markaasuu dhahay wa min duriyatii ijcal owlaadii a'imatan weeye ilaahu owlaadaydana imaamyaal ka yeel sidaas markuu dhahay qaala ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu gaari maayo ibraahimow ahdii ballankaygu adaalimiina kuwa daalimiinta ah waxaa weeye ilaan hadda asaga imaamnimo oo markaasi qudwa fidiina ayaa markaasaa laga yeelay markuu owlaaddiisa la jeclaadane ilaahay wuxuu yidhi ahdigayga oo imaamnimadaasa daalimiinta gaari maayo owlaadaada ka mid a ah. marka waxaa meesha ku jirto ilaahay tusayaa in owlaaddiisa kuwa daalimiin ahoo kufaara ay ka bixi doonaan isla markaasina waxa weeye kuwaas ahdiga ilaahay uusan gaarin waxaa aayadda laga qaadahaa la yidhi kii kayru daalima in ahdigaasi uu gaaraayo waana dhacday arrintaas haddana ilaahay wuxuu yidhi wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedkaahu id wafki jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta beytkow dha ilaahay kacbada weeye masaabatan marjic aan uga yeelnay linaasi dadka id wakti jacalna albeyta beytka aan ka yeelnow dha ilaahay masaabatan marjic linaasi dadkaan uga yeelnay meel dadku ay usoo laabanayaan jaanib walba ay adduunka ugaga imaanayaan maxaa yeele kacbada ilaahay meel walba ayaa loogaga imaanayaa iyo wa amnan amnigow dha ilaahay aanu ka yeelnay wadkur xusow ilaahay subxaanahu wa tacaala id wakti jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta beytkow dhahay ilaahay saan ruu sheegnay kacbada ayaa loola jeedaa masaabatan marjic aanu ka yeelnay makaanu noqosho oo lilnaasi dadka u sugnaatow dha ilaahay maxaa yeele kacbada ilaahay dadku meel walba way uga imaanayaan oo jaho kasta ayaa loogaga imaanayaa markii ilaahay subxaana watacaala sidaas nabiyullaahi ibraahim uu weydiiyey oo laga aqbalay iyo wa amnan amni aanu ka yeelnay meel dadka ma'man u ah oy dulmiga u aamin noqdaan iyo weerarada oo markaasi meelaha kaleo adduunkaa ka dhacaaya marka waxaa weeye kacbadaasu jaahiligii iyo islaamkaba waxay ahaadeen meel nabadgelya ayay ahaaday maxaa yeele waxaa la sheegay ninku markau la kulmaa layidhi aabbihiis nin dilay oo kacbada dhexeeda ku arkaa layidhi waxba dhibaataa uma geysan jirinaa layidhi maxaa yeele alli arrin oo rabbaaniya oo meeshaas ilaahay uu wadeeco dhigay weeye sidaas markay kacbadu tahay ilaahay wuxuu yidhi asagoo dadka la khidaabaya wattakhiduu ka yeesha ayuu dha ilaahay ayuhannaasu weeye min maqaami ibraahiima nebi ibraahim makaanu joogsigiisa musallan makaanu dukad ka yeeshow dha ilaahay wattakhiduu ka yeeshow dhahay alla subxaanahu wa tacaala min maqaami ibraahiima nebi ibraahim makaanu joogsigiisa marka culammada qaar waxay yidhahdeen mintaanu waxay ixtimaashaa inay tabciiliye ay tahay ama sila ay tooy zaa'ide ay tahay marka hadda saas waxaa qaba madhabul akfash ayaa qaba ama bimacnaa fi ay tahay weeye laakiin si kastoo la yidhaahdaba waxa weeye macnaha waxaa loola jeedaa meesha nebiyullaahi ibraahim maqaamkiisa waxa weeye salaad laba ragca ku dukada weeye dawaafka bacdigiisa saasaa laga wadaa marka ilaahay wuxuu yihi watakiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim maqaamkiisa meesha la yidhaha maqaamu ibraahim waa meel mashhuura waxa weeye dhagaxii uu ku istaagay nabiyullahi ibraahim markuu beytka uu dhisaayey musallan ka yeeshow dha ilaahay makaanu dukad ka yeesha makaan aad salaada ku dukataan weeye bian tusalluu khalfahu weeye gadaashiisa waa inaad ku dukataan ragcatayi dawaafi dawaafka labadiisa ragcadood inaad ku dukataan weeye marka haddii waxa weeye dawaafka la dhammeeyo ayaa waxaa la sunneeyaa laba ragco in lagu dukado khalfa maqaami ibraahim lagu dukado ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa cahidnaa waanu la ballannay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciilow dha ilaahay oo wiilkiisi ah macnaha ballankan waxaa ilaahay ka wadaa waanu amarnay ayaa ilaahay ka wadaa waxaanu kula ballannow dha ilaahay oo aan amarnay an dahiraa bian dahiraa dahira beytiya e beydkayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaaya iyo waalcaakifiina kuwa ku negi iyo warukaci kuwa rukuucaya asujuudi oo sujuudaya marka hadda ilaahay wuxu uhi subxaanau wa waxaanu la ballannay oon amarnay nebiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan iyo wiilkiisa ismaaciil ahay inay maaragtay beydka ilaahay ay dahiraan dahaaradan marka waxa weeye mid xisiye ah iyo mid macnawiyaa intaba way noqonaysaa oo waxaa la yidhi waa macnaha in laga dahiro asnaamta laga dahiro laakiin haddii la yidhaahdo nabigi nebiyullaahi ibraahim waktigiisii waxa weeye asnaamu meeshaas ma jirin oo waa sidee waxaa la leeyaha la yidhi daahiriddan waxa weeye fii maa yastaqbilu min azamaan weeye wixii zimina oo markaasi mustaqbalka ayaga u ahay ayaa ilaahay ula jeedahaa la yidhi maxaa yeele alla wuxuu caalim ku ahay mushrikiin inay markaasi asnaam ay keeni doonaan oo beytka asnaam laga taagi doono ee muraadku ma ahan baa la yidhi asnaamtu inay joogtay waktigii nebiyullaahi ibraahim oo markaasi la amraayay inuu ka dahiro marka hadda waxaa weeye cid kasta oo meesha joogta oo amuurta beydka ilaahay tawallisa ayaa waxaa laga doonayaa inay wixii markaasi awsaana iyo wixii awsaakha inay ka dahiraan weeye marka hadda dahaaradaanu waxa weeye dahirid oo la dahiro oo wasaqda iyo nijaasta iyo qaaduuraadkao dhan laga dahiro ayay keenaysaa marka hadda buyuudda ilaahay oo dhanna waa looga qiyaasanaya ha layidhi marka dadka daa'ifiinta iyo dadka waxa oo imaanaya iyo dadka caakifiinta ahoo negi iyo dadka ku dukanaya u dahira ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala haddana alla wuxuu yidhi wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedkaagu id wakti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaa midkaan oo makaanka beladan beled ilaahu ka yeel beledkaasoo aaminan daa amnin amni u saaxiiba ilaahu ka yeel ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisi waa ajiibaa layidhi oo alla wuxuu ka yeelay xaram oo maaragtay dhiig lagu daadinayo insaankiisa axadnaan lagu dulminaynin ugaartiisana aan la ugaaranayn geedihiisana aan la goynayn ayaa allah ka dhigay subxaanahu wa tacaala marka allah wuxuu yidhi waxaad xustaa markii nebi ibraahim ou dhahay rabbi yow ka yeel ijcal ka yeel haadaa midka kan makaankan beladan beled beledkaasoo aaminan daa amnin amni u saaxiiba hadda marka waxaa la yidhi haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu ku tegi doonaa haadal beleda ayaan suuratu ibraahim ugu tegi doonaa oo beledka meeshaas waa la macrifay doonaa haddana waxaa weeye meeshaan waa la nakireeyey malfarqu baynahumaa haddii la yidhaahdo waxaa la yidhi waktigaa nabiyullaahi ibraahim uu sidaan leeyahay waxaa la yidhi beledku ma uusan dhisnayn baa la yidhi oo makaan wuxuu ahay iska qafro ah oo waxa weeye zamankii duufaanka bacdigiisa aan la dhisin ayuu ahay baa la yidhi markaan hadda waxaa weeye suuratu ibraahim haadal beleda uu leeyahay nebi ibraahimne markii asaga iyo wiilkiisa ismaaciil ay dhiseen bacdiyeed oo meeshii beled ay noqoto weeye saasaa la leeyahy haddana wuxuu dhahay warsuq ahlahu ahalkiisa ku arsuq min asamaraati mirayaalo ku arsuq warsuq arsuq ayuu dhahay ahlahu ahalkiisa min asamaraati mirayaalo oo dadka meeshaan jooga ilaahu simaar ku arsuq ayuu dhahay sidiina waa la yeelayoo daa'if iyo maaragtaya ayaa loo soo naqliyaa layidhi wixii maaragtay mira ka baxaayey oo arla waa laga keena meel walbo addunyadaha looga keenaa layidhi waxauna ahay meel qafra a oon zarci uusan ka bixin biyana aan lahayn markaasuu waxau dhahay man duul arsuq ow dhahay aamana rumeeyey oo minhum ahlu beledkan ka mid a ah. iyo walyoomi yoomki bilaahi alla rumeeyey iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambo man duul arsuq ayuu dhahay aamana rumeeyey oo minhum ahlu beledkan ka mid a ah, bilaahi alla rumeeyey iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambo hadda waxaa weeye meeshaan ducada wuxuu ku khasisayaa dadka mu'miniinta oo ku khasisaa layidhi nabi ibraahim oo ku gooni yeela ducada waxayna markaa arrintaas waafaqaysaa wuxuu xasuusan yahay hadalkii ilaahay oo ahay laa yanaalu cahdiya dhaalimiina waxaa weeye daalimiinta cahdiga u gaari maayo marka mar haddii sidaa la soo yidhi ayuu waxau ku gaabsanayaa dadka mu'miniinta u ku gaabsanayaa markii isagu waxaa weeye dadkaas u duceeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu isagaga isagagaderaya kuwa kaafiriinta oo joogana in la arsuqaayo oon ilaahay adduunya agtiisa waxba ka ahaynin laakiin qiyaamo wixii ay geysteen oo dembi yahay loo cadaabayo markaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman kafara waxaa usoo qadaraysaa wa arsuqu waan arsuqahaw dhahay alle qaala ilaahay wuxuu yidhi wa arsuqu waan arsuqayaa man kafara ruuxu kufriya waan arsuqayaa xataa kii gaala asii beydkan jooga waa la arsuqayaa fadliga ducadaada ay leedahay iyo beydka ilaahay fa umaticuu dabeedna waan u raaxaynayaa oo adduunyada risi baan siinayaa asagoo gaalow haddana ilaahay beydkiisa jooga qaliilan in yar ayaan maaragtay u raaxaynayaa oo intuu nool yahay ah suma bacdiyeeda aldaruhu waxaan u dhibaato gelinayaa aldaruhu waxaan u dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeena u dhibaato gelinaya marka waxaa weeye meel naarta uaga baxsado ma helaayo oo sidaas wey u dhah ilaahay subxaana wa tacaala wa bi'sa waxaana baas lahow dha ilaahay almasiiru meel la ahaado ayaa baas le naarta ayaa baas le ayaalan laga wadaa wa bi'sa waxaa baas lahow dha alla subxaana wa tacaala almasiiru meel la ahaado ayaa baas marka halkaana ilahay wuxuu noogu sheegayaa ilaahay subxaana wa tacaala xaramkiisa iyo fadligiisa markuu nooga warramay iyo nebiyullaahi ibraahim ducadiisa u duceeyey xaramkaas nebiyullaahi ibraahimaa u duceeyey wax kasta waxa weeye waa laga helayaa marka nabigeenna calayhi isalatu salaam wuxuu u duceeyey madiino u duceeyey marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa nebiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil ahay markay xaramkaasi ay dhisaayeen arrintaasi siday u dhacdaa alla noo sheegaya wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow id waqti yarfacu uu kor yeelaayey ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacida aasaasyaalka uu kor yeelaayey waxa weeye al usus weeye markaas aas-aaskii markaasi la dhisaayey oo dhismadii hoos laga soo bilaabaayey markii uu kor yeelaayey min albeyti beytka u maaragtaya uu kor yeelaayey min albeyti beytka maaragtaya uu kor yeelaayey wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor yeelaayey wa ismaaciilu nabiyullaahi ismaaciilna uu kor yeelaayey maxaa yeela waan ku tegi doonaahe nabi ismaaciil meeshaas ayuu ku koray iyadoo meeshaas waxba geyda uusan ku aalin yaquulaani uu soo qadaro xaalihiin kuwa ku qawlaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow taqabbal aqbal minaa annaga naga aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow taqabbal minaa ilaahu naga aqbal oo dhismahan aanu dhisayno ilaahu naga aqbal oo wax suurto gala oo xaggaaga loola jeeda ilaahu noogaga dhig taqabbal minaa ilaahu naga aqbal maxaa yeelay innaka adugu allow anta adugu ta'kiid weeye assamiicu allihu maqlid badan ayaa tahay oo qowlka maqlaaya alcaliimu oo ku cilmi leh ficilkana ku cilmi leh haddana hadalkoodi igoo sii wata waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wajcalnaa naga yeel muslimayni kuwa hoggaansama oo laka adiga ku hoggaansama wajcalnaa ilaahu naga yeelay yidhaahdeen muslimayni kuwa hoggaansama oo laka adiga ku hoggaansama wa min duriyatinaa duriyadayna wax ka midane ilaahu ummatan ummad ka yeel ummaddaasoo muslimatan laka adiga kuu hoggaansanay yidhahdeen ilaahu kuwa hogaansan naga yeel duriyadaynana wax hogaansan ilaahu ka yeel oo adiga ku hogaansan mintaan hadda waxaa weeye litabciil waaye maxaa yeela waxay qalbiga ku haayaan markaas hadalki hore oo ilaahay wuri laa yanaanu cahdiya daalimiina marka mar walba nabiyullaahi ibraahim kuwa daalimiinta waa ka taxarusayaa wa arrinaana tus tusiyay yidhaahdeen ilaahu nabar manaasikanaa weeye ee sharaa'ica cibaadatinaa weeye cibaadadayna sharaa'icdeeda weeye ama manaasikana acmaasha xajkayna watub calaynaa ilaahu nagu soo noqo ayay yidhaahdeen innaka adugu allow anta adigu attawaabu allihii tooba aqbalid badan ayaa tahay arraxiimu oo naxariiste wa arinaa na tusiyay yidhahdeen manaasikana manaasignayd weye macnaha cibaadadayna markaasi waxaa weeye sharaa'icdeeda amase waxaa weeye xajkayna ilaahu na tusi bay yidhaahdeen watub calaynaa ilaahu nagu soo noqo innaka adigu anta adigu attawaabu allihii tooba aqbalid badan ayaa tahay arraxiimu oo naxariiste hadda waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala tawbay su-aasheen baa la yidhi ayagoo macsuumiin ahoo rusul ilaahay ah waxaa arrintaasi u sameeyeena layidhi tawaaluc daraaddiisa layidhi iyo waxa weeye tacliim ay duriyadooda tacliiminayaan maxaa yeele ambiyada ilaahay waxa ay samaynayaan ayagu waxa weeye alle ka soko ayaga ayaa waxa weeye shaariciin ah marka ummaddooda ayay u jidaynayaan haddana waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wabcad soo bixi fiihim ahlu beytkan rasuulan rasuulka soo bixi oo minhum ayaga kamida weeye wabcad soo bixiyeydaan rabbigaynow fiihim ahlu beytkan rasuulan rasuul oo minhum ayaga kamida weeye rasuul ayaga kamida ilaahu ka soo bixi weeye marka hadda ilaahayna ducadoodi waa ajiibaa la yidhi oo rasuulkan ayaga kamid ahoo ilaahay uu ka soo bixinaayo waxaa ilaahay ku ajiibay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ducadii waktigaas nebi ibraahim uu duceeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa laga dhigay maxaa yeele xadiis nabigeennu yidhi baa jira oo uu dhahay rasuulkeennu anaa dacwatu abii ibraahimow dhahay anugu waxaan ahay dacwadii aabbahay ibraahim ayaan ahay buu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo yatluu akrinaaya calayhim korkoodow ilaahay aayaatika aayaadkaaga ku akrinaaya rasuul aayaadkaaga qur-aankaa ku akrinaaya oo wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur-aankaa baraaya iyo walxikmata xikmada wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur-aankaa baraaya iyo walxikmata xikmada baraaya xikmadan waxa weeye maa fiihi min alaxkaami axkaami weye waa kitaabka ku sugan oo axkaama ama waxaa lay waa xadiiska nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo wayusakiihim dahira yidhaahdeen oo shirkiga ka dahiraayo weeye innaka adugu way yidhaahdeen anta aduga allow alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay oo wax kasta ku qaaliba ayaa tahay alxakiimu allihii falsuuban ayaa tahay oo wax kastau samaynaayo waxa weeye shay walba mawdiciisa dejina ayaa tahay inaka adigu weyraa anta adigu alcasiizu alihii qaaliba ayaa tahay alxakiimu allihii suuban ayaa tahay waxa uu sancaynaayo marka sidaas markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuga soo warramay nebiyullaahi ibraahim ducadii markaasi oo u duceeyey beytkaas iyo binihii markaasi waxa weeye asaga iyo wiilkiisu ay dhiseen waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa millada nebiyullaahi ibraahim qofkii ka jeesta waxa uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya marka alla wuxuu yidhi waman keebaa yarqabu quuraaya ayuu dhah ilaahay can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisa ilaa man duul mooyaane safriha nafsahu naftiisa ku jaahila waxaa laga wadaa cid diinta nebi ibraahim ka jeesanaysa oo waxa weeye aan jaahil ahaynu ma jirta weeye balse aayaddan waxaa la yidhi intaanan macnaheeda ugelin saawnusuulkeeda u ahay baa la yidhi saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam ayaa islaamay baa la yidhi oo yahuud yahay waxa marka uu lahay baa la yidhi ee maaragtay ibnaa akhinaa la yidhi laba wiil oo walaalkiis dhalay ayaa jiray oo adeero u ahay mid waxaa la dhihi jiraa yidhi muhaajiraa la dhihi jiray mid waxaa la dhihi jiray muhaajir marka midka kalena waxaa la dhihi salama ayaa la dhihi jiray marka waxaa la yidhi islaamku ayuu ugu yeeray kolkaasoo waxa u dhahay baa layidhi war waad og ee maaragtay ilaahay towreed inuu ku dhahay anugu waxaan soo bixinayaa ee owlaadda ismaaciil nabi ayaan ka soo bixinayaa oo magiciisu axmed uu yahay qofkii rumeeyana waa hanuunay qofkaan rumayna waa malcuun ee niman yahu jooga oo rumeeya marka waxaa la yidhi salama ninkii la dhihi jiraa islaamaa la yidhi muhaajirna waxaa la yidhi waa diidaa la yidhi markaasaa aayaddaanu soo degtaa la yidhi hase yeeshee culummadu waxay yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhuusaab weeye cibradu waa iska caam weeye qolaba ha ku soo degto marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wamank waman keebaa yarqabu ka jeesanaya can millati ibraahiima nebi ibraahim milladiisa u ilahay oo ka tegaya istifhaamtana istifhaamu inkaari maca nafyi weeye istisnahuna waxaa weye istisna oo mufaraqa weeye laa yakunu ilaa bacda nafyiyaana la yidhi marka marka wixii macnihiisa wama wamaa fii macnaah weeye waraqbatu cani shay azuhdu shay oo laga jeestane raqbadu waxay noqonaysaa shayga in laga zaahido marka insha allahu tacaala casharkeenna aayaddaas ayuu noo joogayaa halkaas ayuuna ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin waman yargabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsahu walaqad istafaynahu fi ddunyaa wainahu fi laakhirati la min alsaalixiin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusaluuna cama kaanuu yacmaluun bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo sagaalaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay nebiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil ahay sidii maaragtay yaa ilaahay beydkiisa ay u dhiseen iyo hadalladii ay yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay iyo ducadii ay u duceeyeen beydkaas ahalkiisa ay u duceeyeen ducadii marka waxaa ka mid aheeday inay yidhaahdeen rabbigeennaw ka soo bixi ayay yidhaahdeen rasuul ayaga ka mida ka soo bixi bay yidhaahdeen waxaana soo marnay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nabigeenna ku ajiibay rasuulkaasoo ku akrinaaya aayaadkaaga kitaabkana baraaya xigmadana baraaya kitaabku waa kitaabka qur-aanka xigmaduna maa fiihi min alaxkaami waataan soo dhaanay haddana dahiraaya oo shirkiga ka dahiraya innaka anta alcasiizu alxakiimu ayay yidhaahdeen ilaahay ow waxaa tahay mid casiizoo qaalib oo xakiima ayaa tahayoo shay walba mawliciisa dejinaaya meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa nebiyullaahi ibraahim markii ilaahay saa uga soo warramay millada nebi ibraahim sida ay tahay oy maaragtay yaa u weyn tahay ayaa ilaahay nooga warramayaa oo waxaa la ammaanayaa nebiyullaahi ibraahim diintiisa ayaa la ammaanayaa isla markaasina qofkii ka jeesta waxa uu yahay baa ilaahay ka warramaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamankeebaa yarqabu ka jeesanaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisow dha ilaahay oo ka tegaya ilaa man duul mooyaane safiha nafsow naftiisa jaahil ku ah mooye marka aayaddaas shalay waxaynu soo sheegnay casharkeenni ugu dambeeyey sabuu nusuulka waxa uu ahay macnihii keliya ayaan markaan dul maraynaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yow yaha midka ka jeesanaya nebi ibraahim milladiisii ow dhah ilaahay ilaa ruux naftiisa jaahil ku ah mooye wala wallaahi laqad xaqeeqeh ayuu dhah ilaahay istafaynaahu waanu dooranay nebi ibraahim fi dunyaa adduunyada ayaan ku doorannow dha ilaahay oo adduunyada risaalo ayaan u dooranay iyo khaliilnimo ayaan u doorannow dhah ilaahay wa innahu ibraahim ayuu dhah haddana ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay ow dha ilaahay marka hadda istifhaamtan waman yarqabu can millati ibraahiima waxay noqonaysaa istifhaamu linkaari bimacnaa nafyi weeye ma jira waxaa weeye qof nebiyullaahi ibraahim diintiisa ka jeesanaya ilaa midkaa lasoo reebayoo safiiha mooyaane cid kale kama jeesanaysa weeye marka hadda waxaa weeye milada waxaa loola jeedaa diintiisa ayaa loo iyo shareecadiisi aa loola jeeda haa layidhi marka hadda miladu iyo diinta iyo shareecadu waa isku mid baa la yidhi waana axkaam ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey in maaratayaa lagu cibaadaysto oo alla lagu caabudo alla uu jideey weeye sida marka haddii laga fiirshaa la yidhi fa min xaysu imlaa'ihaa ayaa la yidhi sida markaasi waxaa waaye laysugu meerinaayo waxaa la yidhahdaa milo ayaa la yidhaha haddii laga fiirsho sida alla u jideeyane waxaa la yidhaha shareeco ayaa la yidhaha xagga tadayunka oo waxaa weeye laga diin yeelanahay markii la feeriyene diin ayaa la yidhaahdaa marka macnay isku noqonayaan marka waxa weeye safiihaas mooyaane cid kale ka majeesanayso ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala marka nebiyullaahi ibraahim alla wuxuu yidhi alla waanu wuxuu dhahay waanu dooranay nebi ibraahim adduunyada ayaanu ku dooranay risaalo iyo khillo haddana ilaahay wuxuu yidhi wa innahu ibraahim fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay alladiina lahumu darajaatu lculaa weeye waa kuwa derajada sarraysa iska le ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka hadda saalixiinta uu ka mid yahay yaa la yidhi waxaa la yidhi saalix kelimada la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa ambiyada iyo rususha iyo maaragtay mu'miniinta way ka dhexaysaa ha la yidhi haddana ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala wadkur xus ayuu dhahay ilaahay isagoo rasuulkiisa la khidhaabaaya id wakti qaala lahu oo u dhahay nebi ibraahim rabbihu rabbigiisa oo u dhahay aslim hogaansan ibraahimow oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hogaansan diinkaagana u khalis wadkur xusow dhah ilaahay id wakti qaala lahu oo u yidhi rabbihu rabbigiisu aslim hogaansan oo u dhahay sidaa markii loo yidhi qaala wuxuu yidhi aslamtu waan hogaansamay ayuu dhahay nebi ibraahim lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaan u hogaansamay sidaa ilaahay subxaanau wa tacaala markuu u dhahay qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay nebiyullaahi ibraahim aslamtu waan u hoggaansamay lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaan u hoggaansamay oo markaasi alla ayuu ula jeedaaho ilaahu adaan kuu hoggaansamay ayuu ka wadaa wa wasaa waa dardaarmow dhah ilaahay bihaa milladaas ibraahiimu nebi ibraahim beniihi wiilashiisa ayuu u dardaarmay wa yacquubu yacquub isaguna waa dardaarmay oo wiilashiisa ayuu u dardaarmay miladata nebiyullaahi ibraahim oo sidaa u sharafta badanne ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim waa dardaarmow dha ilaahay miladaas waa dardaarmay diintaas beliyihii wiilashiisa ayuu dardaarmow dha ilaahay subxaana wa tacaala oo waxa weeye nebiyullaahi ismaaciil iyo isxaaq weeye iyo markaasi yacquub weeye laakiin yacquub waxaa gooni loogu sheegayaa isagu waxa weeye ibnu isxaaq weeye haddana waxaa weeye reer banu israa'iil oo dhan waxaa weeye markaasi waxay ka soo farcameen nabiyullaahi yacquub wa yacquubu yacquubna waa dardaarmow dardaarmowdha ilaahay oog wiilashiisa ayuu u dardaarmow dardaarmowdha ilaahay subxaana wa tacaala marka qaala ayaa ku qadiray nabi yacquub waxau dhahay yaa baniya ayuu dhahay wiilashaydiiyow inallaha alle istafaa waa doortay lakum idinka addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa wal xaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansamay aatiid mooyaane si kale ha ku dhimana ayuu dhahay marka hadda ilaahay subxaana watacaala yahuud hadalkeedii ayaa lagu radinayaa oo waxa weeye nebiyullaahi yacquub wixii uu ahay ayay markaasay ka been sheegeen markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa waxa uu yidhi nebiyullaahi yacquub yaa beniya wiilashaydiiyow inallaha alle istafaa lakumu diina istafaa waa idiin doorta lakum idinka addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hogaansamay aatihiin mooye marka waxa uu ka nahiyaa la yidhi islaamka inay ka tagaan waxaana uu amray baa layidhi islaamka inay ku sugnaadaan ilaa musaadafati mawdaa layidhi mawd intay ka haleelayaen inay muslimiin ay ahaadaan macnuhu waa sidaasaa la yidhi marka haddana ilaahay wuxuu yidhi am kuntum ma waxaad ahaateen reer banu israa'iilow shuhadaa'a kuwa xaadiriinahoo goobjooga id wakti xadara uu ku soo xaadiraayey yacquuba yacquub almowtu mowtka uu ku soo xaadiraayey cid wakti miyaad xaadir aheedanow dha ilaahay qaala uu dhahay nabiyullaahi yacquub libaniihi wiilashiisa uu dhahay maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayda maxaad caabudaysiin mowdkayga ka bacdi qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahi subxaanau wa tacaala nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga ayaan caabudaynaa iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowgaa ilaahooda ibraahiima ibraahiim ah wa ismaaciila ismaaciil ah wa isxaaqa isxaaq ah ilaahan ka beddel ilaah ayaan caabudaynaa ay yidhaahdeen ilaaha soo waaxidan oo keligiisa wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna kuwa u hoggaansamaaya marka hadda aayaddan waxay soo degtay baa la yidhi yahuud ayaa nabigeenna calayhi salaatu salaam waxay ku yidhaahdeenaa la yidhi alasta taclamu anna yacquuba yooma maata owsaa baniihi bilyahuudiyati waxay yidhaahdeen maxamedow sooma ogid yacquub maalintii uu dhimanaayey inuu wiilashiisa u dardaarmo diinta yahuudiyada oo waxa weeye diin kale annagu shuqul aanan ku lahayn arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala ku beeninaya sida aayadda aynu kasoo baxnaba aanu ku sheegnay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maxaad aheedow marka aayadda soo degta markaasuu dha ilaahay am ma waxaad aheedeenow ilaahay reer binu israa'iilow shuhadaa'a kuwa xaadiriina weeye oo goobjoog ahay id wakti xadara uu kusoo soo yacquuba yacquub almowtu mowtka kusoo xaadiraayey cid waqti miyaad xaadir aheedeen tii horaa laga bedelayaa qaala uu dhahay nabi yacquub libaniihi wiilashiisa uu yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysiin min bacdii aniga gadaashayda sidaa markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay raggii markaas xaadirka ahay nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowgaaga ilaahooda ibraahiima ibraahiima wa ismaaciila ismaaciila wa isxaaqa isxaaqa hadda waxa weeye ismaaciil aabbaadi ayay ku turiyeen waxaa markaasi taqliid ahaan weeyo markaasi way iska qalibayaan maxaa yeele adeerku waxa weeye wuxuu joogaha layidhi bimansilati alabi aabbaha mansiladiisa ayuu joogaa ee hadda waxa weeye ismaaciil markaasi adeer ayuu ahaaye waxay ku abtirsanayeen isxaaq ay ku abtirsanaayeen marka hadda nabiyullaahi yacquub owlaadiisu sidaas ayay dhaheen ilaahan ilaah ayaan caabudaynaa hay yidhaahdeen waaxidan oo keligiisa wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna waa u hogaansamaaya ayaana marka hadda waxaa weeye sidaas ayay yidhaahdeen owlaadu yacquub adinkuna waxa weeye hadal beena ayaad sheegaysiin sidaas ayaa laga wadaa marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala xaadir markaas ma aadan ahayna waqti nabiyullaahi yacquub ou geeriyoonaayey owlaadiisana uu la dardaarmaayey dardaarankii ayaguna sidaasay ugaga ajiibeen markaseed ugu nisbaynaysaan waxaan laa'iqu ahayn ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala markaasuu dhah ilaahay tilka taasou dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala mubtado weeye ishaaradana waxaa la ishaarayaa oo mushaaru ileyhi uu noqonayaa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi yacquub iyo markaasi waxaa weeye wiilashooda ayaa la ishaarayaa weeye ilaahay wuxuu yidhi tilka taasow dha ilaahay ummatun ummad weeye ummaddaasoo qad xaqeeqee khalad tagtay lahaa waxaana u sugnaadow dha ilaahay maa kasabad waxay kasbatay oo camala jasiyiisa ayay helaysaa walakum idinkana waxaa idin sugnaaday yahuudiina hadda jooga maa kasabtum waxaad kasbatan ayaa idin sugnaaday walaa tus'aluuna mana laydinka su'aalaayo amaa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala sida waxaa weeye adinka waxaa weeye camalkiinna waxaa weeye aan ayaga waxba looga su-aalaynin marka hadda aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku radinayaa yahuudda ayuu ku radinayaa ziminka nabigu joogta calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeele waxay ku faaneen baa la yidhi aabba'doodii oo annaga aabba'dayni sidaasay ahaayeen waxaa ayaabahaasay ku faaneen marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa faankaas waxba idiin tari maayo tilka taasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadaas laga soo warramay oo aad ku faanaysiin ummatun ummad weyow dha ilaahay subxaana wa tacaala ummaddaasoo qad xaqeeqee khalad tagtay waa ummad tagtay oo zaminkeedu ku tagtay lahaa waxaana u sugnaaday oy iska leedahay maa kasabad waxay kasbatow dha ilaahay oo camala jesiisa ayay helaysaa oo wixii wanaag hoy sameeyeen ayaga ayaa helaya walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbataan waktigaan la joogo ayaad iska leedihiin marka waxaa weeye faan aabbaadiina aad ku faantaan waxba idiin tari mayso saas ayaa la leeyahay falaa yanfacu axadan kasba kayrihi weeye axad ma anfacayo kayrkiis kasabkiisaa bal kullu mri'in bimaa kasaba rahiin weeye qof kastaba waxaa weeye wixii uu kasbaday ayaa loo raandhigayaa khayran kaana uu sharan weeye laakiin hadda marka sidaas la leeyahay oo waxa weeye qofku kasab kayrkiisa waxba uusan ku dheefaynin waa markii waddadiisa uu ka leexdo maxaa yeele nimankaanu kufaar bay ahaayeen kufaartuna waxa weeye dad wanaagsan oo mu'miniina kasabkooda ma helaayaan laakiin waxaan ku tegi doonaa oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegayaa in camalulkhayr lagu intifaacayo waynu ku tegaynaa marka hadda ayaga ayagoo ambiyadii ilaahay raadkoodii ka leexday isla markaasina ku faanaya ayaa ilaahay taas ka radinaya marka hadda cid kasta oo waxa weeye aabbaa iyo markaasi usuul wanaagsan ayaan leeha ku faanaysa isla markaasina jidkeedii ka leexata aayaddan way soo gelaysa ha layidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahi subxaanahu wa kunuu ahaada huudan yahuud ahaada ow ambasa nasaaraa nasaaro ahaada tahtaduu waad hanuunaysaane waad hanuunaysaanay yidhaahdeen marka hadda hadalkan waxaa yidhaahdeen yahuud iyo nasaaro muslimiinta ayna ku yidhaahdeen oo hadalkan yahuudulmadiina waxay yidhaahdeen haddaad yahuud noqotiin ayaad hanuunaysiin ood xaq ku taagantihiin nasaarana waxay yidhaahdeen haddaad nasaaro naqataan nimankii nasaare najraan la dhihi jira weeye ayaad hanuunaysaan marka hadalkaasaa ilaahay ka warramayaahoo alla waxa uu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen qolooyinka ahlu kitaabka ahay kuunuu ahaada huudan yahuud oo yahuudu goonideeda u leedahay oo amase nasaara nasaar ahaada nasaarana goonidada ayay u leedahay darteedu waad hanuunaysaani qul waxaa u tiraawdha ilaahay subxaana wa tacaala bal iska daaye milata ibraahiima na natabicu soo qadaro tabiicu annagu waxaanu raacaynaa milata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa ayaan raacaynaa xaniifan xaala uu yaha kii iisha nebi ibraahim oo adyaanta baadilkaa ka iisha diinka toosana u iisha wamaa kaana ma uusan ahaynin nebi ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid ka mida ma uusan ahaynin maxaa yeele ayagaa waxay u tacasubayaan nebiyullaahi ibraahim ayagoon markaasi jidkiisa taagnayn markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu dhahay waxaad u tidhaahdaa howdha ilaahay annagu waxaanu raacaynaa millada nebi ibraahim xaniifan xaalow yaa kii iisha oo adyaanta baadilkaa ka iisha midda toosana u iisha wamaa kaana ma uusan ahayn nebiyullaahi ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelayana ka mid ma uusan ahaynin marka hadda waxaa loo sarbeebayaa marka saa la leeyahay inay ayagu markaas mushrikiin ay yihiin marka hadda millatu ibraahiim aan raacaynaa marka la leeyahay in macnuhu ma aha weeye in qur-aankaasu qur-aanka hadda nabigeena uu soo dejiyey inuu cayntii maaragtay nabiyullaahi ibraahim miladiisu yahay maaha laakiin waxaa weeye diinta waxay iska raacsan tahay xagga usuusha iska raacsan tahay haddana waxaa la yidhahdaa kitaabkeena qur-aanka iyo nabiyullaahi ibraahim suxuftii lagu soo dejiyey ayaa aad iyo aad isu shabihi og ayaa la yidhi marka kutubta la yidhaahdo ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala quuluu dhaha ayuu dhahay ilaahay mu'miniinow aamanaa annagu waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay iyo wamaakii unzila la soo dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey oo qur-aankaasa iyo wamaakii unzila la dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim loo dejiyey oo suxubtii tobanka aheeda iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaadi owlaadi yacquub iyo wamaakii uutiya la siiyey muusaa nabi muuse oo tawreed ah iyo wa ciisaa nabi ciise oo injiil ah iyo wamaakii uutiye nebiyuuna nabiyaasha la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey oo kutubta iyo aayaadka ilaahay uu ku soo dejiye ah laa nufariqu annagu kala geymaynane bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayaga ka mid a oo bacdinana ma rumaynayno bacdina ku kufri mayno sida yahuudiya nasaaro wa naxnu annagune lahu lilaahi alla muslimuuna kuwa u hoggaansamaya ayaan nahay sidaas dhaha ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele hadalkaasu nimankan ahlu kitaabka xujo ayuu ku noqonayaa waxaa suurtagalaya yidhi markaasi in khitaabka yahuudiya nasaare loola jeedo oo laga wado idaa aradtum unnajaata haddaad doonaysaan inaad kortaan falaa tushrikuu allahu u waquuluu aamanaa saas la yidhahdo oo saas markaa taqdiirta laga dhigo laakiin sida loo badan yahay waxaa weeye mu'miniinta ayaa hadalkan loo leeyahay si waxa weeye ay biri noqdaan nimankaanu waxa ay ku sheegaayaan marka ilahay wuxu uhi subxaanau wa waxaad tidhaahdiin aamanaa billaahi alla ayaanu rumaynay iyo wamaa unzila ilaynaa wixii annagana laku soo dejiyey oo kitaabkaas qur-aankaa iyo wamaa unsila wixii loo dejiyey ilaa ibraahiima nabi ibraahim waa suxuftii tobankaa heeday iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo walasbaadi iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaadi owlaadu yacquub iyo wamaakii uutiya la siiyey muusaa nabi muuse la siiyey iyo wa ciisaa nabi ciise oo markaasi towreed iyo injiil ayaa loola jeedaa iyo wamaakii uutiye nebiyuuna nabiyaasha la siiyey min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey oo kutub iyo aagaad ah laa nufariqu mana kala geeyhayna dhahu dhah ilaahay bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayay ka mid a oo bacdina ma rumaynayno bacdina ma ku kufrinayno si yahuud iyo nasaaro maxaa yeele yahuud waxay ku kufriyeen nebiyullaahi ciisa nabigeenna ay ku kufriyeen nasaarana waxa weeye nebiyullaahi muusa ayaa waxa weeye ay ku kufriyeen iyo kitaabkiisii nabigeennana way ku kufriyeen wa naxnu annaguna lahu lilaahi alle muslimuuna kuwa u hogaansamaha ayaa nahay mawqifkeenni saas uga caddeeya u dhah ilaahi subxaana wa tacaala fain aamanuu hadday rumeeyaan odha ilaahay yahuudiya nasaaro hadday rumeeyaan odha ilaahay bimithli maa aamantum waxay la yidhi mithlidaanu waxay noqonaysaa silay noqonaysaa maxaa yeele waxay keenaysaa wahmi bay dhalinaysaa laakiin culumada kutubtu waxay ka cabiraan zaa'ido marka hadda waxaa weeye nuxaaddu waxay yidhahdaan in laga xishoodo markaasi kalaamka ilaahay ayaa zaa'id la yidhaahdo ayaa la diidayaa marka waxaa laysaga magacaabaa silaa la yidhaahdaa maxaa yeele wahmiga ka dhalanayaa wuxuu yahay haddii waxaa weeye fa in aamanuu hadday rumeeyaan ow dheh ilaahay subxaana wa tacaala bimithli maa aamantum wix aad rumayseen haddii ay rumeeyaan haddii marka mithleeda lasoo qaado waxaad rumayseen masalkooda haddii la yidhaahdo waxaa markaasi wahmi ka imaanayaa hadda waxa weeye hadday yahuudi tira annagu tooleedaan rumayna qur-aanka masalkiisa weeye nasaare ay yidhaahdaan waxaanu rumaynay injiil waa qur-aanka masalkiisa taas markaas iimaan ay u sugto suurtagal noqon mayso marka waxaa la leeyahay fa in aamanuu hadday rumeeyaan buu dhahay ilaahay bimisli mislida markaa waa iska qaadaysaa bimislida waa iska qaadaysaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan maa aamantum bimaa aamantum wix aad rumayseen bihi maaga faqad xaqeeqahiitado way hanuuneen oo waxaa la leeyahay waxaad idinka mu'miniinta aad rumayseen hadday rumeeyeen faqad xaqeeqahiitado way hanuuneen wa wain tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay oo waxaad rumayseen ay ka jeestaane fa innamaa in kaleeta maahine hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay khilaaf ayay ku sugan yihiin oo micigiina way khilaafsan yihiin ilaahay wuxuu yihi wain tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay can iliimaani bihi weeye waxaad rumaysaan waxaad rumayseen oo la rumeeyo hadday ka jeestaan buu dha ilaahay fa innamaa in kaleeta maahine hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay fa sayakfiika waxaa kaa kaafinaya sayidka maxamedka ayuu dha ilaahay hum kuwaas allahu alla ayaa kaa kaafinaya waxa weeye marka humtaan ayaa waxay noqonaysaa mafcuulkiioo hormaray allahuna faacilkiioo dabamara weeye khitaabkuna waa kaafkaan kaafukidaan nabigaa lagula khidaabayaa base yadfiika waxaa kaa kaafinahw ilaahay hum kuwaas allahu allah kaa kaafinaya khilaafkooda ay ku khilaafayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kaa kaafinaya wa huwa allana assamiicu allihi maqlid badan weeye aqwaashooda alcaliimu allihi ku cilmila weeye ilaahay subxaanahu wa axwaashooda rasuulka calayhi salatu salaam markii sidaas alla u yidhi ilaahay waa ka kaafiyey oo hadda yahuud markii la yidhaahdo nimankii la dhihi jiray bini qurayda waa tii la laayay waa ku tegi doonaa banunadiir banu nadiir nimanka la dhihi jirane ayagana waxaa weeye madiinaa laga haray jisyana dusha ayaa laga saaray sibqatallaahi yow dhaha ilaahay subxaana wa tacaala sibqatallaahi quuluu dhaha ayaa ku qadaran meeshaan quuluu dhaha sibqatallaahi marka hadda sibqadan waxay noqonaysaa masdar mu'akadun liaamanaa weeye waxaana markaasi nasbinaya ficil oo muqadara weeye oo waxaa leeyahy sabaqana allaahu waxaad tidhaahdiinow dha ilaahay sibqat allaahi ay sabaqana allaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa sabaqana allaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa sibqatan min sibqatin xagga rinjiyeynta wa naxnu annagune lahu lilaahi alle caabiduuna kuwa caabudaaya ayaanahay marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxa weeye aayaddan waxay soo degtay baa la yidhi yahuud ayadoo la radinaayo iyo nasaaro gaar ahaan waxaa la yidhi nasaaro ayaa loola jeedaa oo sabanusuulka aayaddan wuxuu ahay baa la yidhi nasaaro nimanka la yidhaahdo waxaa la yidhi ilmahooda waxay dhex geli jireen biyo oo asfara ma la yidhaahdo maaragtay maa macmuudiya ayay dhex geli jireen ala yidhi biyo oo asfala oo lagu magacaabo maa ulmacmuudiya ayay dhex geli jireen baa ilmahoodu markay dhashaan markaase waxay dhihi jireen qad saara nasaariyan xiina ah, idin qad saara nasraaniyan ninkaanu hadda ayuu nasraani xaqa uu noqday marka taasaa ilaahay ku radinaayahaa la layidhi oo waxay ka dhigantaa asagoo ilaahay u dhahaaya aniga maaragtay rinjiyeynta aan rinjiyeeyo addoonkayga wax ka wanaagsan ma jirto taas ayaana markaasi sibqo oo markaasi saxa noqonaysa weye marka waxa weeye sidii rinjiga ayay ilmaha u dhex geli jireen biyahaas la yidhaahdo maa-ulmacmuudiya la yidhaahdo oo asfarkaa markaasay waxay dhihi jireen canugaanu markaan ayuu nasaaro noqday marka ilaahay wuxuu yidhi sibqat allaahi quuluu dhaha mu'miniinow sibqat allaahi sabaqana allaahu ilaahay yaana rinjiyeeyey annaga sibqat allaahi ilay rinjiyayntiisa marka hadda sibqiga waxa weeye xagga maaragtay ah waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa sibqi oo markaasi weliba kasra la akriyo waa asaru sibqi yaa la yidhi marka sibqu waxa weeye rinjiga ayaa la yidhaahdaa oo wax la mariyo oo wax markaasi waxa weeye kalar looga dhigo marka hadda sidaas marka la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iimaanka annaga na geliyey oo markaasi nagu rinjiyeeyey ayaa laga wadaa sida waxa weeye marada rinjiga uga soo baxo ayaa annaga iimaanka ilaahay noo geliyey marka hadda sibqiga muraadka looga jeedo waxa weeye ilaahay diinkiisa weeye diinahu ladii fadara nnaasa calayhi waaye diinka ilaahay dadka uu ku abuuray oo fitratallaahi latii fadara nnaasa calayha uu dhahay taas aasaarteedii ayaa naga soo baxda weeye ka sibqi fi sawbi weeye sida marada rinjigu uga soo baxo marka hadda meeshaas bishaalo weyn ayaa ku sugan baa layidhi mu'minka markii ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan uu geliyo waxaa la yidhi sidaas iimaankaas ayuu ku dhimanaya ha yidhi iimaankaas ayuu ku dhimanaya ha layidhi ah. marka waxaa la yidhi waxaa laga wadaa ana aliimaana fi lqalbi iimaanka oo qalbiga ku jira ka sibqi lmudqani fi sawbi wuxuu la mid yahay maro rinji la mariyey kamaa laa yazuulu sibqu min asawbi yaa layidhi kadalika aliimaan sida marada rinjiga una uasuulayn oo ula dhammaanayo iimaankuna saas la yidhi laa yazuulu can alqalbi qalbiga ka masuulaayo maxaa yeele sibqada ilaahay wax ka wanaagsan ma jiro wixii bani aadamku rinji uu mariyey ayaaba rinjigoodii ku dhimanaya qofka mu'minkaa markii ilaahay qalbigiisa iimaan geliyo rinjigaas ayuu ku dhimanaya le iimaanku ku dhimanaya marka waxaa kaloo la dhahay waxaa la yidhi mawdka mu'minkaa la yidhi ina mawta almu'mina calaa kayri liimaani naadirunaa la yidhi mu'minka waxaa weeye inuu iimaan la-aan ku dhinto waa naadir baa la yidhi marka sidaas maxaa yeelay ilaahay markuu geliyo iimaan uu geliyo waa rinji rinjiguna waxa weeye kama fuqaayo weye sida maradaba rinjigeeda ula dhammaanayo marka wanaag weyn ayaa khayr baa ku sugan iyo bishaaro marka waxa weeye sibqaduna waa anwaarta ayaa layidhi alkaa'inati fi lqalbi qalbiga dhex gashay iyo aclaadaa layidhi maxaa yeeley iimaanku ma kaamil noqdaa layidhi ilaa qofka markii qalbiga ilaahay ka geliya maahe sida marada rinjiga loo geliyo waatau dha ilahay siimaahum fii wujuuhi min athari sujuud ow dhah ilaahay marka sidaas dha dhaw dhah ilaahay subxaana wa tacaala waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay sibqatan min sibqatin xagga rinjiyeynta wa naxnu annagu lahu lilaahi ayaan caabiduuna caabudaynaa qul waxaa u tira hawdha ilaahay yahuudaa waxay u dhaheenaa layidhi aayaddaana muslimiinta annagu ahlu kitaabka horeeyaana qibladeennu tiina waa ka horaysay ambiyada carab lagama soo bixi jirin moxamed hadduu nebi yahay annagoo naga soo bixi lahay marka meeshaas waxaa weeye ayaan insha allahu tacaala aayaddaasna aan ku sheegi doonaa ee maaragtay bayaankeeda casharkeenina intaas ayaan ku ekaynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته